bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo tobnaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxa aynu ku dhex jirnay dariskii siirada ahaa halkayn marayna waxay ahayd wujuucu muhaajiri xabasha asxaabtii u qaxay xabashida iyo soo noqodkoodii wuxuu sheekhu deerifeeyu diiday qoraahda sheegaysa in sababtay la soo noqdeen ay ahayd iyadoo ay maqleen in qurayshi islaamtay taa aada buu uga dooday wixii burinayeyna waa sheegay taasaynu ku dhex jirnay waanzla fiihim fii suurati lbaqara sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha walaakin buu ihi lam yusmac lagama maqal min ayi waaxidin min rijaalaatihim mid qura oo raggooda kuwii gaalada mid qura lagama maqal iyo wlmutasabiriina lilcinaadi minhum kuwii canaadka u banbaxay ee gaalada ka mid ahaa mutasadir waa dadkii canaadka u bambaxay mid qurahoo gaalada ka mida ah lagama maqal an qaala inuu yidhi uu nebiga ku yidhi maa laka maxaa kugu dhacee damamta aalihatana ilaahyaashayada aad u cayday bacda an madaxtahaa intii aad ammaantay macnaheedu waxa weeye intaa haddii arrintani ay jirto marna nebigu gaalada islaamyaashoodii ammaanay marna wax ka sheegay dee iyagaa ka dhigan lahaa meelay ka doodaan sida la sheegaya hadday jirto wey waanay jirin oo waxay odhan lahayn maxamed oo marna waad ammaantay waa qisatu lqaraaniik hadday jiri lahayd marna waad eedaysay marka sidee way arrinkaagubay odhan lahaayeen maadaamaanay taa odhanin ammaantanaan jirin wa kaana daalika dooda noocanihi waxay noqon lahayd awlaa lahum mid uga wanaagsan min tajriidi suyuuf seefta ay galka ka saareen min tajriid asuyuuf seefaha ay nebiga u siibeen iyo wa badli mahji rijaal ragga awoodoodii oo la dhiibay oo macnaha halkan ay seefta ka siibeen awood ragna ay bixinayeen doodana uga sahlanaan lahay doodiina may odhan qisadaan jirin weyi awunaynu yar dul maraynaa faa'iida adag intan dayntii ku filayd uu ka jawaabay uu si yaraad adkeeyo calaa ana almuarikhiin iyadoo taariikh yahanadu aladiina yanquluuna hadihi alcibaara ee cibaaradan inoo soo gudbinaya cibaarada ragga soo gudbiya taariikhdu wayajcaluunahaa ka yeelaya sababan mid sabab u ahayd lirujuuci muhaajiri lxabasha xabashida raggii u qaxay asxaabtii u qaxay soo noqodkooda inay qisadani sabab u ahayd ragga sheegaya taariikhdu yaquuluuna waxay yidhaahdaan waa arrin kaloo tanna dee iska hor imanaysa oo sheegaysa un inaan qisadu jirin waxay idhaahdaan asnaa kalaamihim hadalkooda dhexdiisa marka had iyo jeeray qisadan ka sheekeynayan waxay idhahdaan ana alhijra hijradii madiina ee maka laga qaxee maxabashada loo qaxay kaanat fii rajab rajab bay ahayd waa run warujuucu soo noqodkiina kaana fii shawaal isna shawaal buu ahaa waaya wa nusuulu suurati najm suuratu najmi soo degideediina kaana fii ramadaan iyana ramadaan bay ahayd saddexdaa bilood ee isku xiga ayay ahayd sii socodkii iyo soo socodkii iyo suuraddan soo degiddeeda haddaba falmudda bayna suura bayna nusuuli suura muddada udhaxaysay suuraddani waktigay soo degtay iyo wa rujuuci almuhaajiriin iyo waktiga ay muhaajiriintu soo noqdeen shahrun waaxid bil aa markan ay soo noqdeen haddii lagu sheegay shawaal suuradduna ramadaan soo degtay dee bil qura udhaxaysa waxbuu ka wataa markaa ah. walmuta'amil qofka fiirfiirinaya ta'amulku waa fiirintae adnaa ta'amul fiirin inta u yar qofka u fiirsada inuun yaraa wuxuu arkayaa anna shahra kaana laa yagfi bishu inaanay ku fillayn fii daalika zamani wakhtigaa isaga ah ee isgaadsiintu xumayd bili ugumay fillayn lidihaabi min maka ila alxabasha in maka laga tago xabashi la tago waliyaabi minha iyo in laga soo noqdo weliba kumay filayn liannahu lam yakun id waktigaa ma jirin maraakib bukhaariya maraakibtan mishiinada leh bukhaarku waa qiiqe maraakibta qiiqda ee ama dhuxula lagu shuba ama shidaaleh ee iminka jiree dheereeyaa may jirin taasoo tusahilu sayra fi lbaxr sahlaysa socodka badda ee waxaad jirtay dee doonidii shiraaq ahay walaa telekharaaf telegramna ma jirin tar berigaa jirayna ma jirin kaasoo yuusilu gaadhsiiya khabala khabara islaami quraysh quraysh inay islaamtay warkeeda telefoon gaadhsiinayayna berigaa ma jirin liman bilxabash cidda xabashida ku sugan telegaraaf gaadhsiiya warka isna muu jirin waaya salaa qaraabad haddaba la ma laha buuhi bacda daalika intaa intaa kuusoo sheegay kadib eed intaasoo arrimood aragtoo burinaysa qisadan an qulnaa inaynu nidhi anna haadihi alkhuraafa khuraafaadka noocana qisatu lqaraaniid min min mawduucaati ahli alahwaa dadkan had iyo jeer ahlulahwaaga rabitaankoodu hago ee qisooyinka iska jecelaya oo xariirta kuwaasaa ku dhex daray aladiina kuwaasoo ibtala allaahu bihim ilaahay uu ku imtixaanay haada diin diintan dad lagu imtixaanay oo aafaysanoo qiso un wadwada ayaa meesha kusoo dhex tuuray walaakina alxamdu lilah mahad ilaahay baa lehe faqad mana calayna wuxuu ilaahay nagu galladaystay bixifdi kitaabina almajiid kitaabkeennan kariimka ah inuu inoo ilaaliyey alladii kaasoo yaxkumu ina kala xukumaya baynanaa inaga iyo wa bayna kulli muftarin kadaab mid kastoo been abuurad badan oo been sheegaya muftarin mid been abuuranaya kadaabin oo been sheegaya kitaabina kala furtaa ilaahay uu nagu gabadays fa fi suurati nafsihaa suuraddan waxaa ku sugan waa suuratu najmiye wamaa yantiqu cani ilhawaa rabitaankiisa nebiga kama hadlayo in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxii loo waaxyooday marka wuxuu jeclaado carabkiisa soo maray ma jirin waladii yulqiihi shayaan waxaan la yidhi shaydaankaa soo tuurayna min aqbaxi maa yurwaa waxa la sheego waxaasaa uxun haddii la sheego wuxuu shaydaanku sheegunbaa uxun marka nebigaa carabka uu shaydaan waxugu tuuray iyo xaq waxaan ahayn kuma hadlayo dee waar inaan isqabanayn marka tan aayaddumaynu raacayna fa kayfa yaquuluhu calayhi salaam sidee buu nebigu u odhanaya aw yajri calaa lisaani ama carabkiisa uu u marayaa mima yuhbitu shakwa aw shukuuk fi lwaxyi waxyiga shay shaki ku tuuri karaa ama lagaga caban karo ashakwaana waa cabashada shukuukna shukuuk miyuu qoray mise waa ashakwaadu ashakwa waa wax waxyiga lagaga cawdo dee carabkiisa kuma dureeri karo almru arin weeye aladii kaasoo yuriiduhu sufahaa sufahadan kuwan caqliga gaabani ee gaaladii waa waxa ay doonayaan radda allaahu kaydahum fii naxri ilaahay shirqoolkooda dhuuntooda ha ugu celiyo waladii warada fi saxiixa daba sida saxiixa kusoo aroortay qisooyinka saxiixa ahi waxa weeye fii mawduuci haada sujuud sujuudan iyadee layidhi dadkii meesha fadhiyada wada sujuuday markii suuratu najm soo degtay waxaa fasiraya qisadan ma rawaahu cabdulaahi ibnu mascuud asxaabigii cabdulahi ibn mascuud qisada uu wariyey baa fasiraysaoo saxiixa ana nabiya calayhi salaam nabigu naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha aatee qara'a wanajm suuratu najmi buu akriyey fasajada wuu sujuuday rasuulku afa min hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun wa antum saamiduuna fasjuduu lilaahi wacbuduu markuu aayaddaa suuradda saa u dhameeyey ayuu sujuuday wasajada waxaa la sujuuday man kaana macahu cid alla ciddii meesha fadhiday ilaa rajulan mid mooyaane hal nin baan sujuudinoo akhada qaaday kafan min xasan wuxuu qaaday xantoobo ciida kafku waa xantoobada alxasana waa qururuxa xantoobo ciida buu qaaday midkaas wa wadacahu calaa jabhati markaasuu fooda saaray ciddii intuu xantoobiyo halkaa salaanta wejiga ayuu saaray wa qaala yakfiinii haadaa mar hadday sanboolayn iyo weji booraynta yakfiinii waxa igu filan bui haadaa intan wejigiibaa booraysanana wejigun boorheeye foorarsan kari maaye cabdilaahi wuxuu ihi fara waxaan arkay qutila iyadoo la dilay bacdu kaafiran ninkiioo weli gaala iyadoo la dilay baan arkay gaalkaa iyadoo la dilay qisada bukhaari baa wariyey sujuudu tilaawa ayuu ku wariyey xadiidka kun iyo toddobaad waay walaysa fii hada alxadiidi buuri xadiidkaa ah ibnu mascuuda saxeixa kuma sugna adnaa dalaalatin wax tusinaya calaa ana aladiina sajaduu macahu dadkii meeshaa la joogee nebiga la sujuuday hum mushrikuuna inay gaalo ahaayeen wax caddaynayaa ma jiro bal iladiina yufiiduhu bal iladiina yufiiduhu qowluh kuwa uu faa'iideynaya hadalkiisu ama alladii yufiidu qowlu waxa hadalka cabdilaahi uu faa'iideynayaa hadalka cabdilaahina waa kan muxuu yihi cabdilaahi fara'aytuhu bacdu qutila bacdu kaafiran cabdilaahi maadaamuu yihi ninkaa waxaan arkay berigii dambe isaga oo gaala oo la dilay maalintii beder mar hadduu sidaa yidhi hadalkaasi wuxuu faa'iideynaya annahu kaana muslima waktigii hore muslim buu ahaa sujuuday uma ra'aytuhu markaasaan arkay irtada isagoo islaamkii ka noqday isagoo islaamkii ka noqday oo gaalnimo ku dhintay marka qisadani waxa ay sheegaysaa buu leeyahay dadkan meesha nebiga la sujuuday inay wada islaam ahaayeen oo xataa kaa laftiisu uu diiday unoo kibir qaaday markii hore islaamay laakiin markii dambe u gaal adugu qisada sidaasuu sheekhu u dhigay laakiin inay isku jireen baa loo badan yahay wahaadaa arrinta aan soo sheegay buuri maa xasala waa wixii ka yimid ee ka xasilay min bacdi dicaaf alquluub kuwa qalbigoodu daciif yahay ayuunbaa qisooyinka khuraafaadka ah kusoo dara qur-aan iyo xadiid aladiina kuwaasoo lam yataxamalu ladaa aan markaas dhibaato qaadin ah, wahaadaa maa xasala dhe waa kani waa u xasilay min bacdi dicaafi alquluub dadka qalbigoodu uu daciifka ahaa ee meesha fadhiyey ayuunbaa arintani ay ka dhacday oo sujuuddii markaa sidan u diiday aladiina kuwaasoo lam yataxamaluu aan dhibaatadii xamili karin dhibaatadii dadka muslimiinta lagu hayay kuwii xamili kari waaye baa islaamka ka ridoobi jiray oo sida ninkaniba u ridoobay fa kafaruu way gaaloobeen minhum waxaa ka mid a caliy bnu umayat bnu khalaf ninkaasaa ka mid a qisada intaa waxaa la yarboodaasi yar rakiigab u sheega madmuumka aad ka qaadan karaysaa waxa weeye in qisatu lqaraaniiq aanay jirin asxaabtu sababta ay la soo noqdeen xabashida uga soo noqdeenna may ahayn qisadan ee waxa weeyaan tii xagga hore uu kusoo sheegay oo ah iyaga oo qurbadiina xamili waayey bal isirina kasoo war hela rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa intaasaynu kaga baxo wax macno adag baan kusii jirin sababtaynu u fududaynay haadaa buuri intaa fahano walamaa rajaca markii ay soo noqdeen muhaajiru xabasha ilaa maka asxaabtii u hijroode u qaxay xaggaa iyo xabashida markay maka kusoo noqdeen lam yatamakkan ma u suuroobin min addukhuuli ilayha inay maka galaan asxaabtii xabashida kasoo noqday inay maka galaan magaaladii make magaaladooda ahay inay galaan umay suuroobin ilaa man wujida lahu ilaa man wajada lahu qofkii helay mujiiran cid magan gelisa kii magangelye helay ayuunbaa soo galay haddaba magaaladoodii ay ka qaxeen markii ay soo noqdeen waxa maka awooday inuu kusoo noqdo kii magan cid u noqday ee cidi tiri anaa ku magan ila waa nimankii soo noqday bay leeyihiin mujiirku waa maganta marka raggii maganta helay kuwa soo socdaa kamid mid ahaa aasaasay iska tahay waa imtixaanka qofka muuminkaa la marinayo fadakhala waxa uu galay abu salama saxaabiga abusalama la odhan jiray muxuu galay fii jiwaari khaalihi abtigiisiibuu ayuu u noqday magan abi aalib abi aalib baa abti u ahaa markaa isagu abu salama abu aalib oo nabiga adeerkiya ayuu noqday magan wa dakhala cuثmaan ibnu madcuun asxaabiga laodhan jira asxaabtii waaweyne ahaa isaguna waxa uu galay fii jiwaari waliid ibn mugiira midkii oo dhibka badnaa ayuu isaguna magan u noqday gaalkii weynaa waqad radda calayhi jiwaarahu magantiisii wuu isaga celiyay haddana markii dambe intay ku kaliftay kaa inuu magan u noqdo oo uu isagii ka qaatay ka kafiinu u noqday ayuu dabeetana yidhi war naga nagala noqo maxaa kalifay xiinamaa ra'aa markii uu arkay maa sanacahu bilmuslimiina muslimiinta wuxuu ku samaynayo muslimiinta siduu gaalkani udhibayo kolkuu arkay ayaa cusmaan wuxuu yidhi magan na ku noqon mayne kuwii aan isku jirhka ahaynba o adigan dhibaye magantaadii qaada meeshaan doonaan ka dhace falam yara muu arag an yakuuna murtaaxan inuu ku raaxaysto muu aaminin wa ikhwaanuhu yucadabuun iyadoo walaalihii la cadaabayo murtaax falam yara an yakuuna murtaaxan inuu raaxaysto wax wanaagsan umuu arag wa ikhwaanuhu yucadabuun iyadoo walaalihiisii islaamka ee kuwiisii joogay iyo kuwii lasoo noqdayba la ciqaabayo inuu isagu ninkan weliid la idhaahdo magan u ahaado duruuf waxa u saamixi weyday shucuurka iyo damiir sidaa darteed kaana magantiisii uu isaga celiyey almuhim intaana wuxuu kuu sheegay dhibku markii ay soo noqdeen in uu kusii batay oo layidhi meelay tagaan way waayeen sow ma aha meeshii ay u qaxeenna ka laabtay oo aan nimankaa lagu giijiyo taasaa sii dhacday waa saddex iyo tobankaa sano ee nebigu calayhi salaatu wasalaam maka uu joogay bay ayay taasi ahay waxyaabaha kolley dee tan sababayeyna wuxuu ama xikmadda ku jirtaaba waxa ka mid ahaa in dadkan ilaahay uu hufo oo la layliyo kufu aydiyakum wa aqiimu salaa waxaa lalahaa un gacmaha haysta oo cibaadadana badiya marka sabirkaa la barayay oo fudaydkii iyo degdegii berigii hore ay lahaayeen ayaa laga jafayo in diintuni iyo ammaanadani ay sabir badan u baahan tahay baa la barayay sabir lagu sabro dacwadda sabir lagu sabro er, xaqa faafintiisa sabir lagu sabro jihaadka intaba waa loo carbinayay xikmadaha waxaa kaleoo ka mid ahaa jihaadka loo fari waayey iyadoo dee weli aan dadku kala bixin oo isdhex yaalo awooddii islaamkuna a yaray intaas waa taasoo waa hijradii hore iyo waxyaabihii ku xeernaa waaya arintana waxa wey kitaabatu saxiifa saxiifadu waa xaashidii waa qiso siirada caan ku ahoo cinwaankeeduna uu kaa yahay qoraalkii xaashida waa kan kuu soo wade kuu sheegi doone waa isdhaarsigii baadilka ku salaysnaa ee quraysh quraysh baa isu gaashaanbuuraysatay rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo carabtii maka oo waxaa la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar haddii uu joogsan waayo hore uunu usii socdo aan aan cunaqabatayno marka cunaqabatayntii golayaashii wakhtigaasi ay soo rogeen weeye haddaad maanta maqasho waddan baa la cunaqabateeyey iyo qaarad baa la cunaqabataynayaa berigaasay jirtay wax istaagaba ma ahaba waa silaaxa kaafirka weeye gaalka silaaxiis waxa weeye dadka in la baktiyo oo cunaha lagu dhego ah, qaacidadana waxa ahayd ay ku dhaqmi jireen jawic kalbag liyatbacak aygaaga gaajaysiha ku dabagalee waa siyaasadda ay ka duulaan baatil wadayaashu dadka in duruuf adag la mariyo dhaqaalaha laga xumeeyo loo sahlo in ay baahi ku dhacdo baahi badan inay ku dhacdo oo duruufaha dunyada iyo waayaheedu ay aada ugu bataan markaa dabeetana sida bahalka marka wax yar loo lulo qofkii wuu soo ajiibi karaya arrintaa aada bay uga duunaa gaaladu sidaa darteed baad maqlaysaa mar walba iyagoo adduun ayay isbarbar wadaan iyo mabaadidii mabaadidii ilaa yowmina haada kaasaa waxay leeyihiin era iyo kuuriyada waqooyi hadday iska daayaan hubkaa ay wadwadaana nuclearka ah waa la barwaaqaynaya waxaa laga caawin doonaa dhaqaalaha iyo tijaaradda yurubaa loo furfuri doonaa iyo maraykan dhiisha faqriga tuuri doonaa ayay leeyihin laakiin allahood alla wuxuu ka yahay inay hub awoodleh ay samaystaan oo annaga si ay isugu kaayo dherariyaan marka maalinta iyagu idhahdaanna waxbaanu hagaajisanaynaa qayladu way badanaysa maalinta idhahdaan wadahadalkaan ogol lahayn niman wanaagsanoo soo dhibcay wey waxaan markaa waxa la isku barwabroodaa haddii ay dimuqraadiyadda darbiqaan dadkaasi dayntaanu ka saamaxayna waanu caawin doonaa haddii asdhaay mabdi iya waxa wada socda maalkii marka nabiga waxay leeyiin calayhi salaatu wasalaam si arki doonto dhacdadan ka tanaasul adiga iyo inta kula socotaa diinta cusub aad keentay si aad maxamedkaagii hore la jeclaan noqoto waa diiday soo maaha gidaarkaasaa lagu xidhaya adiga iyaa wixii kuu jiibiyaba waaya gontanaado yar bay u samaysteena bal eegata wuxuu marka saxiifadanna waa qoraalkii heshiiskii baatilkaha ee quraashi yidhaahdeen aan kaa wada saxeixno xaashidiibaa kacbada la dhigay iyadoo kacbada sababta loo dhigayaana ay tay si loogu xujeeyo cidda qabiilada ka baxda xaashi halkaa la dhigay kacbada oo heshiis ku qoran yihin qabiilada ka baxda waa eedaysanayaal ilaahay agtiisa way halaagsameen saa sawirkaasay udhigayaan wuxuu yihi walamaa daaqat alxiyal xeeladihii o dhami markay cidhiiri noqdeen xeelad kasta iyo farsamo kasta markii ay kusoo oodantay bikufaari quraysh nimankii quraysh marka ay waddo walay nabiga ku cunaqabataynayenba soo oodatay ee ku dhibayeen carabu waxay u bandhigeen calaa bani cabdi cabdimanaaf waa reer waa jilibkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay u bandhigeen aladiina qabiiladaasoo minhum arasuulu calayhi salaam nebigu uu ka dhashay qabiiladuu nebigu ka dhashay ayaa waxay u bandhigeen diyatan mudaacafa mag la badiyey oo la korkordhiyey mudaacaf waa mag labanlaaban dhowr magood taasoo ehm, ay siin doonaan maxaa lagu bedelanaya wayusallimuunahu iyagana inay soo dhiibaan isaga inay soo dhiibaan waxay yidhaahdeen isagana soo dhiiba adduun intaa la egna qaata hebel hala keeno maalka intaa intaasoo milyanna qaata halkaasay ka bilaabeen way atawaasaw bihi bal hum qowmun baaquun wayusalimuunahu inay soo dhiibaan fa abow calayhim daalika arrintaa way ku diideen reer bani cabdimanaaf oo waxay yidhaahdeen adeer nin annaga a dhiibi mayno adduunkaad doontaanba haysta way soo weydaarteen uma caraduu waxay u bandhigeen calaa abi aalib carada waa bandhigi cardigu yowm lcard waa qiyaamaha magacyaashiisa waa maalinka la bandhiga addoomaha ilaahay loo bandhigayo ilaan ereyga markuu marku soo maro waa inaad moodkarayso uma caraduu calaa abi aalib nebiga adeerkiisi gacanta ku haya abu aalib waxay u bandhigeen an yucطuuhu inay siiyaan sayidan mid hormuuda ah, min shubaanihim dhalinyaradooda ah yatabanaahu uu inan ka dhigto wayusalima ilayhim iyagana uu u soo dhiibo ibna akhiihi kanu adeerka u yahay war abu aaliboo meesha haddii inun kanay kugu hayso inan yaroo wanaagsanoo xariifa baan ku siin doonaa oo mutacalim kan kaba fariidsan boo sayida sayid ah, inamada mudane maka mid kamidunbaabaanu ku siin adiguna kan noo soo bedel ah, inan noo bedel bay ka gaadha iyaga inan noo bedel ehm, xataa hadduu bedel lahaa way siin lahaayeen leanna gaaladu had iyo jeer cidda in fara badan eh, ku adkaata mararka qaarkood bay ku fideeyaan qaar iyaga ah oo madaxweyneyaasha iyo mas-uuliyiinta sare iyo maalqabeenka iyo cidday mari waayaan sida uga taxadirayo sidii dad diyaulxaqba ay ku sameeyeen safiirkii maraykanka la raaciyo lagu fireeyey waxaa la odhanaya hebel si aanu ushakin adugu raac loo sheegi maayo laakiin waa lagu hagaajinaya marka nin la dilaya nin baa loogu gadbadaaya dabeedna waa laysku qarxinaya waxa la ohanaya macakaasi ha raaco lugtaana lukaa dhaydha aan ka nasane marka abu aalib arbir yar qaada bay idhahnoo kan noo soo dhig fa qaala markaa wuxuu ihi abu aalib oo dee nin fariida ah ahaa cajaban lakum alla maxaan idinla yaabay tucطuunii ibnakum idinku inankiinni baa isiinaysa akhduuhu lakum waan idiin beeninayaa wa ucطiikum ibnii inankaygana waan idin siinayaa taktuluunahu si aa u dishaan adaguna casaysanaya bui ilaa qofka si caadiya markuu idin inankani dee meel kale tegi maayo reerku yahay unbuu yahay bu markaa kolka aan kiinan a ii keentaan soo idiin raashimi maayo idiin korin maayo idiin beelin maayo idinkuna kaygii marka khaarajisaan hadhow kiinunbaa qaadanaysa ila ninku had iyo jeer cidduu ka dhashay wuu garanayaae nina ku lifaaqmi maayo ku dahanbaabi maayo cid aanu ka dhalanin dee ninkii on koriyunba idin kaxaysan marka caqliyaddiinu ma waxay idin siisay inaan kiina idin koriyo kaygana dishaan falamaa ra-w daalika kolkay arintaa arkeen in faamligii rasuulka iyo adeerkiiba nagta u xarfiyeen ajmacuu amrahum arinkoodii waxay isugu geeyeen calaa munaabadati bani haashim wa bani lmualib labada faamli ee rasuulka sal allahu alay wasalam qaraabadiisa in munaabado lagu sameeyo nabdigu waxa weeyaan tuuridda munaabada waa qeyb iibka la diiday iibka iibabka ay sharcigeena uu diiday mucaamalaad tijaariga waxaa ka mida beyca la ydhaha baycu lmunaabada munaabadada waxa weeyaan iyadoo lagu idhaahdo waar alaabta halkan taalla midun qururu xan qaado ama dhagax xan qaado ku tuuro ka dhagaxaasi uu kuugu dhucun baad leedahay ikhtiyaar kale ma lihidoo kaa iskama eegi karti waa dabaqabsi saasaad ku dabaqabsanaysa marka iibkaa waa la diiday leanno hadduu xumaado dee qofkii suu odhanaya xaguu geynaya marka bayculmunaabada baa laydhaha marka halkan waxaynu ku fasiri karnaa dayrin ah, qof la tuuray waa qof la dayriyey marka waxa ay qurayshi isla goosatay calaa munaabadati bani haashim wa bani lmudarib labadaa jiliba nebiga loo mari laayahay inay dayriyaan ah, oo la deedifeeyo ayay ku heshiiyeen labadani waladay cabdimanaaf waa reer cabdimanaaf ah, laba qolo ah waladay ah, macnaha musana laba wey cabdimanaaf baa afar jilid ah marka afartaa jilid laba ka weeye kuwani kuwa kalena banu cabdishams iyo banu nawfal baa la idhaha ah. banu nawfal iyo banu cabdishams iyagu xagga dambe ku sheegi doonaa marka waxay arkeen reer banu cabdimanaaf afartaa ardaa reer banu haashim iyo reer banu mudalib ayaa mid tidha oo loo mari laya war kuwaasaa ku dhegane labadaa jilib iyo isaga baan cunaqabatay inuun dayrina baa lay ku hagaajino wanaday cabsimanaas wa ikhraajihim in laga saaro ayay go-aansadeen mid maka makaha laga saara bayla waa dadkii u daaraa ku wa tadiiqi calayhim cidhiidhi hala geliyo tadiiq waa cidhiidhi falaa yabiicuunahum shay waxba inaga iibin maayaan walaa yabtaacuuna minhum falaa yabiicuuna shay qoladaa waxba laga iibin maayo walaa yabtaacuuna minhum waxna laga iibsan maayo inaynaan waxna ka iibsanin waxna ka iibinin nimankaa xataa yuslimuu muxamadan ilaa ay muxamed soo dhiibayaan lilqatl in si loo dilo ilaa maxamed ay soo dhiibayan waxaa ka iibinina waxna yaan laga iibsanin guur yaan cid loo guurinin yaan cidi ka guursanin yaan lala sheekaysanin oo la-ag marin dayuuradiiyay u tegin gaalinayuu u tegin cidinayay u lugaynin ha ah hadday jiri lahaayeen wey gaadiidkaas intaasaa la isla gaadhay wa katabuu bidaalika saxiifatan waraaqbay heshiiskaa ku qoreen quraysh wa wadacuuha fii jawfi lkacba kacbada dhexdeeday dhigeen kacbada bartankeeda ayaa la dhigay markii halkaa la dhigay waxaa loo dhigayaa si aan looga bixin fanxaaza banu haashim fanxaaza waxaa isku duubmay banu haashim reer banu hashim way ku duubmeen rasuulka sal allahu alayh wasalam qoyskiisii inxiyaaz macnaa gaar bay urureen bisababi dalik cunaqabatayntaa daraaddeed gaar bay u baxeen nebiga iyo intii faamiligiisa ahayd gaar baa loo baxay ila watana dayriya halkee lagu kala timeeyey fii shicbi abi aalib gol la yidhaahdo maka waa fiiha shicaab waxa ay leedahay waxaa la yidhaha ahlu maka adraa bishicaabiha baa la ydhaha reer maka iyaga ayaa yaqaana shicaabkeeda shicaabku waa golaha meesha buuraha badan lihi way golooyin badanta gooshan gooshan halkan maarag meelaha laabatooyinka buuraha udhexeeya imikana sidii bay tahay maabkeeda marka aad eegto dee buuruhu siday udhex yaallaan waa meel ilahay kacbo dad buuraha lagu ilaaliyo sidaad imika halkan u socoto magaalo ayay buuri kusoo xidhaysa adoo isla magaaladii uu ka baxay markaad god ka baxdo ama jiiro kala gasho haddana magaalo kalead u gelaysa haddana magaalo kale marka goshan lagu karantiimeeye waxaa loo yaqaana shicbu abidaalib wa dakhala macahum qoladaa iyagana waxaa halkaa la galay banulmualib jiribkii kale reer banulmualib labadan qolo ee banu haashim iyo banulmualib waa reer cabdimanaaf iyagu labadaasa halkaa isu raacay sidaa daraaddeed baa labadii qolo waxa ay noqdeen aalubeytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee sekadu ay ka xaaraan tahay ee qaadanaya khumusul khumuska iyo faya ummadda islaamka waxa ay kaga duwan yihin ma qaataan iyo sadaqada laakiin waxa ay lahaayeen waxa uu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam oo ahaa faya qur-aankuu ka waramo iyo haniimada waxaa leeyahay khumusul ayay lahaayeen markii dabeeta labadan qole ee kale soo socdee banu cabdishamsi iyo banu nawfal ay cawdeen ay yidhaahdeen nebi maxamedow maxaanu dee annaga qoladan kale waanu kuu simanay annaga iyo qoladan kale dee sekada loo diidae waxaad qaadanaysa qaadanaya waanu kuu simannahaye maxaa annagii iyaga na kala saaray wuu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi adeer waxay soo mareen nimankani halganaydaan idinku soo marin waa nimankii doortay inay karantiimada iyo maalin maalintii la dayriyey nebigii asxaabta waa raggii halkaa la galay bay ahaayeen idinku oran kusoo caday <laughs> jawaabtaasuusiyada wa iska aamuseen waa runtii le taariikhda taariikhda lama ilaawo iyo mawaaqifta dadku tallaabooyinkay qaadaan marka cajaladu dib ugu rogay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana wax jirah sidiiba iskaga aamusan waay sawaaun fii daalika dadkaa labadaa qabiilo waxa isku mid ahaa labadaa jilib muslimuhum wa kaafiruhum koodii gaalka ahaa iyo koodii muslimka ahaaba nebiga waa lala cunaqabatay oo way raaceen maacada abaalahab abaalahab ninka laydhaa nabiga adeerkiiya kaa mooyaane ilaa abaalahab bay ka dhigantay abaalahab isagu ardaagiina wuu ahaa haddana muu raacin fa inahu kaana maca quraysh nimankii quraysheed bu isagu kusoo haray nebiga adeerkiina wuu ahaa wixii tolkii ahaa wuu ka baxay isagu wankhazala waxa ka siibtee weeye inkhizaalku waxa incizaal sameeyey incizaal oo aan nebigii iyo asxaabtii u raacin halkii lagu cunoqabateeyey oo isla labadaa halkaa la galay ula sinaa banu camayhi labadii qola ilmaadeerka ahaayeene banu cabdishams cabdishams iyo nawfal ibnay cabdimanaaf waa ilmo cabdimanaaf waxaa weeyaan waa banu shams iyo banu nawfal labadaa qolo iyagu inkhazala waa incazala macnaheedu iyagu way iskaga hadheen oo lamay gelin halkaa fajahada alqowm qoladii halkaa gashay way ku dhibaatoodeen xataa kaanuu ilaa ay ahaayeen ya'kuluuna kuwa cuna waraqa shajar caleenta dhirta markii waxay cunaanay waayeen caleenta dhirta cuni jireen wa kaana acdaauhum cadowgooduna waxau ahaa nebiga iyo abu aalib iyo intii halkaa dee ciddii cadowga u ahayd yamnacuuna atujaar tujaarta iyo ganacsatada waxay u diidi jireen min mubaayacatihim in lala mucaamaloodo wax laga iibiyo ama laga iibsado wa fii muqadamati almaaniciin kuwa horjoogsiga waday waxa muqadamada ah u horeeyeyba abulahab ayaa u horeeyey kaasaa ugu sii daraaba tabat yadaa abilahabin watab dee qur-aanku xikmad daro waxba loogama sheegin xikmad ba ahayd ninkan in taariikhdu sida loo xuso ilaa qiyaamaho qur-aankaasi uu kusoo dego muqadamat lmaaniciin almaaniciin kuwii mucaamalada diida yidhi yaan laga guursanin oo yaan wax la siinin oo yaan wax laga iibsanin abulahabkaasa u horeeyay ilan iimaan halkaa waxaad ka arkaysaa abtirtinada asalkiina iimaanka a halkaa ka arkaysa saxiifadda iyo arrinkaasi sida uu burayna waatan soo socota iyadu markaa in yar buu dhex geliyay kolka qoraalkii saasuu ahaa xaashidiina saasay halkaa ku gashay iyaguna halkaasee muddo lagu hayay asxaabtii marka dhibaatadii baa kusii badatay qaxoonti labaad baa yimi intaan horta halka arrinkaa intaanay halkaa kasoo bixin asxaabta qaxoonti labaadba haddana dhaca wa bacda dukuuli rasuuli sala allahu calayhi wasalama wa qowmi rasuulka iyo intii ardaagiisa ahayd kolkii ay galeen ashicb meeshaa gosha ah golooyin golihii maka ama luuqluuqyadii maka mid kamida ah markii lagu xidhay amara jamiica almuslimiin muslimiinta intii maka kusoo hadhay rasuulku wuxuu faray an yuhaajiruu lilxabasha xabasho u yaacaan arid noqda buu yaaca xataa yusaacida bacduhum bacda ilaa barhkoodba ku kale ay saacidaan isxoojiya oo iskaaliya oo idinku iska kaashada bui cala aliktiraar qurbada ikhtilaafku waxa weeyaan qariibnimada ila waa maadada waa isku midun war qariibnimada halkaa qariib ku tihiin iska kaashada oo bal waxay yeeshaan halkaa uqaxa fahaajara mucdamuhum asxaabta intoodii badnayd halkaasay u yaaceen wa kaanuu waxay ahayd naxwa alaaaatin wa amaaniina rajula saddex iyo sideetan nin meelaha wa amaaniya casharata imraa iyo sideed iyo toban dumara intaasay ahaayeen dadkaa boqoleeyada ah ayaa markaa uu fasaxay nebigu wuxuu de kol haddii anagii halkan aanu ku xidhanna kol haddayna waxba isu tari karayn iska qaxa halkaa bal ilaahay intu farad furayo dabeedna asxaabtiibuu halkaa u qaxay buu magacyaashoodii sheekhu wax kaaga sheegay taariikhu xusayso wa kaana min arijaal ragga halkaa u yaacay waxaa ka ahaa dhowr iyo siddeetanka ahaa jacfar ibnu abi aalib nabigayna adeerkii wa zawjuha asmaa bintu cumayd asmaa bintu cumays xaaskiisi dee jacfar kolkii uu dhintayna asmaa waxaa guursaday saad garan abubakar sidiiq radia allaahu canh oo tii u dhashay maxamed ibn abubakar maalintii xajatulwadaac markuu nebigu usoo baxayay wlmiqdaad ibn lswad wa cabdullaahi ibnu mascuud wa cubaydullaahi ibnu jaxsh raggaasaa ka mid ah iyo wamraatuhu cubaydullaahi ibnu jaxshi islaantiis maxay ahayd umu xabiiba bintu abi sufyaan markii dambe nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam wa tawajaha lahum waxa iyagii haddana ku soo biiray aladiina aslamuu min jihati lyaman asxaabtii yaman kasoo islaamtayna xagga yamaneed intay ka tegeen ayay ku biireen asxaabtii u hijrootay e u qaxday xagga xabashida ayay ku biireen wa hum qolyahaasina alashcariyuun abuu muusa wa banu cami abuu muuse alashcari asxaabigii la odhan jiray qaariga ahaa iyo ragga ilmaadeer ahaayeen baa intay yeman ka islaameen ayay ku beereen iyaguna asxaabtii joogtay xabashida walamaa ra-ad qurayshu haddaba qurayshu kolkii ay aragtay daalika arintaa in laga farabaxay oo inta yara halkan ku horjoogsadeen mooye dadkii uu xoogeystay oo meel lagu lugafidhsado la helay kolkay arkeen haddana quraysh arsalat fii aarihim raadkoodii waxa ay ka daba dirtay camra bna alcaas wa camaarata bna alwaliid labadaa nin bay ka daba direen camr bnu caas dee markii horena wafdi waa kii ku tegey ee ka daba hijradii hore hijradan labaadna ninkan kale intuu kaxaystay buu ka daba cararay bihadaaya hadyadniina uu qaaday hadyadeed garan hadyadii doorkii hore uu la shaqo tegey ayuu imikana la shaqo tegay oo uu qaaday haddana ila najaashi boqorkii xabashida ayuu mar labaad ula tegay liyuslima almuslimiin liyusallima almuslimiin si uu muslimiinta usoo dhiibo sallama yusallim liyusallima almuslimiin muslimiinta si uu usoo dhiibo oo uu maaragta soo celiyo farajaca labadii nin way soo noqdeen labadii nin camru bnu caas iyo kii la socday way soo noqdeen shara rajca soo noqodkii ugu shar badnaa macnaha soo noqod guuldaro wata oo aanay muraadkoodii ku guulaysanin ay soo diideen xabashidii walam yanaalaa min annajaashi najaashi boqorkii la odhan jiray caadilka ahaana kalamay kamay gaarin annaaladu waa gaaride ilaa ihaana ihaana wuu u ihaanaystay macnaha dulli bay kala kulmeen lamaa khaaabuuhu bihi limaa khaatabuuhu bihi wixii ay kula hadleen oo ah min ikhfaari dimmatihi magantiisa jabinteeda ikhfaarku waa maganta had iyo jeer marka laga baxo ilan taasay codsanayeen nin weynoo boqoroo caadile ula tegeen dadkan martidiiyo maganka kuu ah dee ku jabi asuu dee ku jabin maayo ikhfaari dima dimada waa waxa weya maganta fii qowmin qolo laaduu bihi isaga soo magan galay laada waa magangalka fii qawmin laaduu bihi qolo soo magan galay ayay yidhaahdeen war magantaada noo dhiib intaasay ula tegeen dee diidnay buuri kolkaasay soo noqodkii ugu shar badnaa ee guuldarada ahaa la soo noqdeen amaa banu haashim reer banu haashim famakatuu fi shicri meeshaa goshaa way ku jireen qariiba min alaai sanawaat saddex sanay lasoo soo jiifeen cunaqabataynta fii shidat ljuhd balaayad dhibaato tii u darayd iyo walbalaa waa isku juhdigana waa dhibaato ama jahd fii shidat ljahdi walbalaa balaayad tii u darayd iyo kadeedkii u adkaa ayay saddexdaa sano la kulmeen laa yasiluhu ma gaadhaynin shayun min aacaami ilaa khufya wax raashini ma gaadhaynin ilaa khufyatan in qarsoodi loogu geeyo iyo tuugo in yaroo markaas loo qariyo unbay wax ku cuni jireen ummadda dhan halkaa joogaysa waa cunno oo qofka cunno kuu diidana hadhintuu leebaale marka sidaasaa ay dadkii u kala eriyeen islaamkii iyo waxalla wixii xataayiday gaalada ha ahaayeen saasay u kala eriyeen asxaabtiina halkaasay tegeen qoladana halkaasay ku xidhnaayeen kadib intaa waxaa soo raaca in heshiiskan iyo sababta uu ku buray inaynu raacino heshiiskan siduu u buray waaya saddexdii sanaa dhammaaday ilaahay baa marka faraj keenay waman yataqi llaaha yajcal lahu makhrajan waqad qaama wuxuunoo istaagay khamsatun min ashraafi quraysh shan oday oo quraysh kuwoodii sharafta lahaa ka mid a ah ayaa istaagay yudaalibuuna waxa ay doonayeen binaqdi haadihi saxiifati daalima xaashidaa daalimada ah in la jabiyo heshiiskaa dulmiga ku salaysan in la jabiyo ayaa ay arkeen oo adiga jeer qofka madluumka ah dulmiga lagu samaynaya iyo sabirka uu samaynayaa dad badan ayuu suuq buu noqdaa qofka oo xigmadaha iyaduna meesha ku jira wey dadka wixii caqliyad wanaagsan leh ama raganimo leh marka ay arkaan qofkanoo lagu tuntay oo laga kicila yahay waxa ay taasi keentaa in xataa gaalada qaarkood ay hilimaadka ka qayb galaan hilimaadka ay ka qayb galaan binaqdi haadihi saxiifati aalima xaashidaa daalimada ah in la jeexjeexo heshiiskaana la buriyo ayay shan oday isu diyaariyeen oo reer quraysheedi shantaasi waxa weeye hishaam ibnu camr ibn xaari alcaamiri wa huwa acdamuhum fii dalika bala'an waa ka ugu imtixaan badnaa wa huwa kaasi acdamuhum waa kii ugu weynaa fii dalika bala'an arintaa ka ugu gacan ka ugu imtixaan badnaabuha ama imtixaan la mariye ha ahaado ama isaga laftiisu nicmo uu fidiyey balaaga labadaba la idhaahe iyo zuhayr ibnu abi umaya almakhzuumi ka labaadna ahaa ibnu camati rasuuli sala allahu calayhi wasalam nebiga inaa maxaanku idhaahdaa ina abtigi wey ibna camati rasuul nebiga eedadii ayuu inan u ahaa dee markaa wuxuuna yiin dee dhashay soo ilmaatay labaydh ah waa nabigeena abtigii islaantaana caatika la odhan jiray islaantii nabiga edadaahelo caatika la odhan jiray ayaa ninkan dhashay suhayr laydha markaa ninkaas ay nabiga maatihaayeen ayaa ka mid ahaa raggiisu taagay walmudcim ibnu cadi nawfali jubayr ibnu mudcim saxaabigii la odhan jiray aabihii oo mudcim isagana la odhan jiraa ka mid ahaa waa abulbukhturi ibnu hishaam alasadi iyo wa zamcatu bnu aswad alasadi shantaa oday bay had shantana isu diyaariyey in arintan tallaabo laga qaado iyo ummadan saddexda sannadood lagu ooday meeshan yar ee luuqa ah waitafaquu calaa daalika laylan habeen bay heshiiskan galeen heshiiskaa ah, habeen baa afka laysa saaray dabeetana ay go-aansadeen in arintan laga tallaabo laga qaado falamaa asbaxuu kolkii ay waabariisteen shantoodii hadaa zuhayr zuhayr ibna abi umaya ayaa ka lahay qadaa wuu ka lahay wey ah, wuu ka lahay zuhayr baa ka lahay wa calayhi xulla badlad buu xidhay suurkiisii uu soo gashadao ilaa hugaagu uu kula baryo tagaa ama uu kula arin tagaae eh? isagiioo haybadiisii iyo jubbadii weyneedii iyo wixii dee odaytinimadii arrinkii suldaannimadii caqilnimada loo gashin isagoo usoo gashaday dharkii ayuu xagga iyo kacbada u ilan rag buu diyaar u yahay inuu waajahee fataafa bilbeyti kacbadu sidaa u dawaafay oo iyaguna ay dawaafayaan uma aqbala cala annaasi dadkiibuu soo qaabilay qurayshtii iyo odayaashoodii iyo wixii lahaa kacbadaan xokayn u nahay ee halkaa ku warwareegayay ayuu soo qaabilay markii dawaafkii la dhameeyey qumbulad buu doonaya inuu liqsiiyo fa markaasaa wuxu uhi yaa ahla maka war reer makow isbadee waa ka mid eh an na'kulu wanalbasu iyaab war raashin baynu cunaynaa anaakulu acaam wanalbasu iyaab dharna waynu xidhanaynaa miyaa wa banu haashim walmualib labadaa qolana halka ay halaagsameen war iyadoo laba xaafadood oo inaga mid ama laba ardaay oo inaga mid a ah. reer banu haashim iyo reer banu banuumualib ay halkaa halaagsameen ay baktiyayaan ya miyaynu inagu cunaynaa aynu cabaynaa laa yabiicuuna walaa yabtaacuun waxna ma iibin karaan waxna ma iibsan karaan waxna ma iibinayaan waxna ma iibsanayaan halkaasay ku xidxidan yihin dhar iyo dhuuni toona ma hayaan war sidee wax inoogu dhadhamayaa wallaahi laa aqcudu buuli anigu fadhiisan maayo xataa tushaqa haadihi asaxiifati adaalimati alqaatica ilaa la jeexjeexo xaashidan daalimada ah ee qaaicaturaximka xaashidaa intaasoo balaaya ku urursan yihiin qaraabadii goysay dulmigoo lagu qoray ilaa la jeexjeexo halkaasaan istaagay anigoo odayaashiinnie wallana waan maraye de waa walli iyo xilafurkii soomaalida ninka walli iyo xilafur mara waxaa la odhan jire warba wuxuu inaga qabsaday haloo fuliyo yaan islaamtu ka furmi bay odhan jireen wallahu waama darnay waay marka wuxuu hi ilaa xaashidaa la jeexjeexo xataa tushaqa hadihi saxiifatu aalima alqatica jeero xaashidaa la jeexjeexo wallahi waan taagna inaanan fadhiisanayn faqaama waxa istaagay abujahl jahliga aabihii kiibaa istaagay oo halkaa ka soo jeeda markaa wuxuu ihi kadabta been baad sheegtay wallaa inan la jeexayn bui xaashida annagaa meesha dhiganay <laughs> waay fa qaala zamca zamcana dee raggii shantahabuu ka ahaaye ayaa isaguna istaagay zamcatu bnu asad alaswad alasadi markaasaa isaguna wuxuu uu jawaabay kii oo wuxuu ihi anta wallaahi akdab ya wallaahi adigaan cidina kaa beenaalaysnayn maa radiinaa marna raalli kamaanaan noqon buuri kitaabatahaa xiina kutibat war markii la qoraya anaan raalli ka ahayn markii la qorayo lafteedaa nagu qasabteene adaa beenaala abi nin xunoo dee ninu jawaabo waa inu helaa fa abulbukhturi abulbukhturiguna dee shantii buu ka yahay ilaa waa rag soo ballamay oo midiba xalqadda dhinac koona kasoo soo fadhiistay oo isu tiraadaya soo heshiiyey abulbukhtiri baa isna jawaabayo ilaa ninkii soo jeedin sameeyo cidta kan garaysa wuu baahan yahay isagu wuxuu hi sadaqa zamca wallaahi zamca run buu sheegay abijahalow been baad sheegaysa durba saddexdaa isu baxay waqaama waxa qaala lmudcin ibnu cadi oo isna shanta ka mid ahaayo afraad ayaa istaagay markaasaa wuxuu ihi sadaqtumaa ar labadiinaasaa run sheegay bahasha yidhaha la jeexjeexa wakadaba man qaala kayra dalik ninkii sidaa waxaan ahayn yidhina been buu sheegay abijahl waxa isu raacay ehm, afar baa isu raacay wasadaqa waxaa run sheegay calaa maa qiila hishaam ibnu camr waaya marka ninkii u horreeye soo jeedinta lahaa iyo intaasoo dhan oo ayiday ayaa isu raacay oo dhan isu maray waay waxaa ku run sheegay bui hishaam bn camr faqaama ilayhimaa waxa dabeetana isu taagay faqaama ilayha hashii waxa isu taagay kolkii afartii nin ama shantii ninba ay isku raaceen ee dee soo ballamay hebel baa run sheegay hebel baa run sheegay abijahalna meel lagu xidhay raggii dee meesha u badnaaba ay noqdeen shantan hadlaya faqaama waxa isu taagay ilayha xaafidii almudcim ibnu cadi wudc ibnu cadi mu ahayn ninkii kolkii hore lahaa ilaa aan fadhiisan maayo laakiin waa dee kuwii jibiyayaashiisaha fashaqaha waa dildilaaciyey baashii wuxuu markaa dildilaaciyeyba wax yar bay hayd oo meesha loogu tegay wa kaanat waxay ahayd alaradatu qad akalat haa baashaba aboor baa cunay alarda alardu waalarada ardu maxaa la idhaahdaa dhulka alaradatu haddii taada lagu darana waa bahalka aboorka la idhaha halkaasoo dee cajiiba oo had iyo jeer waxyaabaha loo soo qaato ah midnimada iyo isku duubnaantu awoodda ay leedahay waxyaabaha tusaale ku ah xayawaanku ka mid yahay ama kayd ha dhigo ama daara ha sameeyo ama candhuuf ha ka dhigo intaa ku dhisay dudumada alarda waxbuu bilaabaa dabeetana uu kasoo dhalaalaa waa kii ushii nebi sulaymaan cunay markii uu dee sidii u waay falama qadaynaa calayhi lmowta maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabat lardi ta'kulu min sa'ata daabat lardi buu qur-aan ku tilmaamay waa xayawaanka dhulka xayawaanka dhulka la saaxiibka ah alarda wey wa kaanat ilaradatu qad akalathaa xaashidaba aboor baa cunay falam yabqa fiihaa kamuu soo harin ilaa maa fiihi ism ullah wixii magaca ilaahay uu ku yaalunba xaashida soo haray bismi illaah allah lafduljalaalaha iyo magaca ilaahay maalihii intii mooyaane intii kale dudubuu ka dhigay waqad akbara anabiyu calayhi salaam rasuulkuna wuxuu u sheegay camahu abaa aalib adeerkii abu aalib bidaalika arintaa wuu u sheegay qabla an yufcala inta aan la samaynin maa dukira waxaa la sheegay waxaa la sheegay muxuu ahaa jeexjeexidda jeexjeexiddan ka horba wuxuu idhi adeer heshiiskaasi wuu burayaa baashiina aboor baa cunay ayuu uba sii sheegayba rasuulku dee mucjisaheedo waa looga warramay waqad ahbara nabiyu calayhi salaam camahu abaa aalib bidaalik jeexjeexid eh, cunitaankaa bahashaasi cuntay wuu uga warramay qabla an yufcala maa dukir arrinka la sheegay inta aan laba gaadhin dee aan cidiba gacan saarin inay bahashu maratay nabigaa kasii warramo mucjise ahay fakharaja alqawmu qoladiibaa eh, way baxeen halkaa ku karantiimaysnaa ilaa masaakinin xaafadahoodiibaa u baxeen bacda haadihi shiddati intii ay dhibaatadaa daran mareen cunaqabatayn saddex sannadood lagu hayay ayay kasoo doogeen maalintii heshiiskaasi u buray marka halkaa waxaad ka arkaysaa in kifaax iyo dagaal lagula jiro ama uu ku jiro qofka had iyo jeer islaam ka run sheegaya iyo diin ah, dhibaatada badana lagu hayana waa taasoo dee waa tusaalayaasha taariikhda aynu ka qaadanayna kamid allah subxaana wa tacala